wasalimu calaa nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i waqaa'id ilquri almuxajaliin wacalaa aalihi wa asxaabihi alakhyaari aladhaar wcla taabiciina lahum biixsaanin ila ywm اddiin wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cla kuli xaal ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo konton ee ka mida suuratu yuusuf qaala allaahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi wakadaalika sidaasoo kale sidaa aanu nebi yuusuf halkaa u dejinnay makannaa liyuusufa fi lard yuusuf waxaanu dejinnay dhulka yatabawa'u minhaa wuxuu dhulkii ka hirgelinayaa ama yatabawa'u minhaa wuxuu ka degayaa dhulkii xaysu yashaa meeshuu doono nusiibu biraxmatina naxariistayada waxaanu siinaynaa ma nashaau cidaanu doonno wala ajru laakhira abaalmarinta aakhiro walaa nudiicu lumin mayno ajra lmuxsiniin samafalayaasha abaalkooda wala ajru laakhira aakhiro abaalkeeda ku dambeeya ee wanaagsan khayrun waxa uu u fiican yahay liladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey wa kaanuu yattaquun ilaahayna ka cabsanaya waxaa halkaa hore aynu ku soo marnay iyada oo noo bogay nebigii la odhan jiray nebi yuusuf maanta uu yahay mid laga jecel yahay masar iyo hogaaminteeda ninkii boqorka ahaa wuxuu u sheegay oo u yidhi innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin maanta markaad agtayada yuusufow joogto derajona waad leedahay waanaan ku aaminsannahay arrintaasina waxa ay ku timid ilaahay fadligiisa umma shakhsiyadda uu yeeshay yuusuf <clears throat> shakhsiyadda uu yeeshay kadibna isaguna wuxuu codsaday qaybta khasnadaha maalka iyo dhaqaalaha in loo dhiibo iyada oo laba arrimood uu ku codsaday xafiidna waan ahay buuhi xafiid nin ilaalinaya meeshan ilaalin bay u baahanta caliimna ahay buuhi aqoon baan u leeyahay marka saddex arrimood baa halkaa ku jiro siyaasi iyo laba arrimood oo ku xiga iyaguna labada aayadoodee dambe shanta arimood oo dhinaca hogaaminta xidhiidh la leh su-aalaha culimmadu ay iska weydiiyeen waxa weeye nebi yuusuf isagoo nebi ilaahay buu ka hoos shaqeeyeen inaan islaam ahayn ama dee diinta kufrigaba haysta muxuu xaalkeedu noqon qofkii gaalkaa la shaqayntiisa iyo kii faasiqaa la shaqayntiisu masalada labaad waxa weeye qofku xukunka goorma ayuu ma codsan karaa iyo masalada saddexaad oo ah inuu qofku is-ammaano intuba halkan way ka muuqanayaan iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabi asxaabta ka mida buu la hadlaya oo waxauu lahaa bahasha imaaradda la idhaahdo iyo madaxtinimada ha codsanin haddaad codsato waa laguu daynayaa ood adugu kaambayngarayso haddii lagu gartana ilaahay baa kuu garab gelaya naskaasina wuu jiraa waxaa kaloo jirta aayadda ilaahay uui falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa idinku hays ammaanina ilaahay baa subxaana wa tacaala yaqaano qofka taqwada leh ee ammaanta mudan arrimaha marka ay culimmadu ka jawaabayaan ta u horraysa weeyaane sida mujaahid iyo mufasiriinta qaarkood qabaan waxa ay leeyihiin ninkani aakhirkii wuu islaamayba qisooyinka qaar baa saadhigaya taasi waa mid weeye haddii aanu islaamin <clears throat> dee nebi yuusuf calayhi salaam waxa uu meeshan ka fahmay inuu wax ka soo kordhin karo oo dee waa tan codsigiisiiba kol haddii loo aqbalay halkii dhaqaalaha ee cuncunka lahayd ee ninka madaxda ahayd dhadhanka uu ku hayay kol haddii halkaaba loo dhiibay waxa meeshii muuqata inuu wax ka hirgelin karayo sidaa daraaddeed qofka aad la shaqaynayso yaanu diinba ku toosnaanina marka aad la shaqaynayso haddaad diinta iyo dalka iyo dadka wax uga kordhin karayso haa ayay culimmadu leeyihin waa lala shaqayn karayaa haddiise laakiin adiga rifan iyo lisan uu kugu dhacayo oo aad sii gaabanaysa gaabanaysa ilaa aad libidho waa sida dad badan ay yihiin oo diintaadii iyo dadnimadaadiiba uu ku xumaanaya iskaga joog labadaasaa loo kala qaadaya marka meeshii waad eegaysaa diraasadaad ku samaysay waxbaad uga kordhin karaysa ama aakhirka adaaba ku wareegi karaya waatanuu nebi yuusuf sameeyeyoo intuu kan la joogayna waxbuu ka kordhiyey markii dambena isagaaba qabsadayba marka haddii aad wasiiladan aad u marayso ay tahay mid aad kursigii ku gaadhayso ama aad wax ku xaqiijin karayso haa waa lala shaqaynaya sidaa daraaddeed baa nimankii reer bani umaya ee liitay ama boqorada dulmiga badan ahaa rag badanoo saalixiinay la shaqaynayeen waayo waxay dareemayeen halkaa inuu mid mufsidii soo geli karayo oo ay ka darayso shardiga u yaallaa waxa inaad wax kordhinayso taas waa kaa tan kale ee labaad ee ah booskani magacow haa sidaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu qofkii isqadimo maahee waa in isagii loo gartaa waa saddex goorma waa markay dadku miyir qabaane qofka wanaagsan iyo qofka xumi dee la kala saarayo ee ka wanaagsan la xiisaynayo sidii daa wakhtiyadii hore jirays cumar ibnu cabdilcasiis khaliifkii shanaad allah u naxariistee kolkii reer bani umaya dee qolyihii isaga xigtadiisa ahaa ee ka horreeyey wax badan isdhaafdhaafiyeen culammadii iyo acyaantii muslimiintu intay shireen ayaa lay war cumar qoyskiina wuu yahay si ay bahashaa lasoo kala dhexlayay halkeediina u noqoto waaba laga xigayba markaas ninkaasa reerkaa ku jira aan ku mitidmo waa lagu mitiday oo waa lasoo oo dabeedna mimbarkaa qasab lagu saaroo layidhi khudbade eh, adigaa madaxweyne ah waa kii dabeedna yidhi war waa iqasbaysaana meeshan ma qaban karaye meeshani way baliya baas badan tahay iga daaya adugu <clears throat> meeshiibuu ka yara ilmeeyayoo waxba uu hadli kari waayo uu iskaga soo degay garashadii loo gartay waxay keentay in dadkii muslimiinta laba sana iyo barhkii wahayey ayuu aayaan marka taasi waa sidaasoo marka dee qofkii loo garanayo dad qadimi karaya ay joogaan qofkii aslaxa ahaa sidaa uu nebigu sheegay wey calayhi salaatu wasalaam qofku inuu doonto ma aha waa loo gartaa haddii haddaba ay dhacdo qofkan isagaa hogaamintan cid ku dhaantaana inaanay jirin waxu garanayaana jirin waxu garanayaana oo hebelow adigaa meeshan ugu roona tag odhanaya ama soo fuul ma jiro isagiina wuu ogyahay la-aantii meeshani inay degayso waxay culimmadu leeyihiin kambeynka waa loo ogolyahay waa kuwa qaadigoo kale iyaba masaladaa marka ay ka hadlayaan ayay yidhaahdaan waa yatacayanu calayhi mar hadduu halkaa isagu u qalmo faral bay ku tahay inuu qabto eh, qofkani waayo qofkani uma gelaya isagu lisaalixi nafsi naftiisa laakiin wuxuu u gelayaa lisaalixi lumma si ummadda uu u badbaadiyo diintiiyo dadka ayuu u gelayaa mar haddii hadafkiisuu kaa yahay mar haddii wax ku dhaama aanay jirin <clears throat> markaasoo kaleu kaambaynkuu bannaanyah inuu isqadimo haddii laakiin cid ku dhaanta ay jirto wuxuu odhanayaa hebel baynu riixaynaa isaga laftiisu waaye taasina waa taawey <clears throat> tan taskiyaduna dee waa la miduuno waa kuwii soomaalidu odhan jiray haddii lagu sheegana waa la isshareeraa haddii lagu shareerana waa la issheegaa macnaheed waxa weeye haddii lagu og yahay dee waxbaa ismuujin haddii laakiin aan lagu ogeyn oo aad libidhsan tahay war meesha arrinkaa anigaa qaban karaya tusaale tan waxa la mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu idhi sharu shuhadaa alladii yastashhad qabla an yustashhad alladii yashhad qabla an yustashhad waxa kalu macnaha waxa ugu shar badan markhaatiga qofka isqadima qofka isqadima ee yidhaahda anaa markhaatiya iyadoon cidibo weli u yeedhan markhaati waa ka ugu shar badan buui markhaatiyada wuxuu haddana xadiid kaloo saxiixa ku yidhi khayru shuhadaa alladii yashhad qabla an yustashhad waxa ugu khayr badan markhaati qofka isa soo taagaya odhanaya anigaa markhaatiya iyadoon cidiba u yeedhanin waa laba xadiid oo labada daraf kala jooga labaduba saxiixa si toosa isaga horjeeda waxay culimmadu ku jamciyeen qofku wuxuu noqonayaa markhaati shar badan haddii laga maarmayo haddii markhaatiyaal kaloo lagaga kaaftooma ay joogaanoon cidiba u baahnayn inuu idhaahdo waranna dee waan ahay qudhigaygaa dee arrinkan wax ka ogaa dee iga dhagaysta inuu idhaahdu isa soo qadimo waa kuwii ugu sharka badnaa wey markhaatigii ugu khayr badnaa buu noqonayaa hadduu arko xoolihii dadka muslimiintaoo dhacmaya ama walaalkiisii muslimka ah oo daalin xoolihiisa qaadanayo dhulka wareegayo oo la waryaa i markhaati fura oo cid iyo ciirsilo wixiisiina ay sii socdaan markhaatina waayey inuu markaa tabaruco isa soo taagu xisba sameeyo yidha anaa ka markhaatiya arrintaa waa kugu deeqay taasina waa marka uu noqonaya markhaati kii u khayr badnaa marka nusuustu had iyo jeer kolka ay iska hor timaado waxa tallaabada u horeeya la qaada ay tahay in la jamciyo oo lagu wada camal falo labada daliil marka sidaasaa loogu wada camal falayaa oo qofkani goorta uu leeyahy arrinka waan u qalmaa oo waan qaban karayaa iyo goorta uu kaambayn garayn karaya labada xaaladoodba waa marka aan cidi dhaamin arrinkiina uu mutacayinku yahay dadkiiyo diintiiyo dalkubana ay degayaan taas weeye halkaasaa la marinaya arrinta afraada ku jirtaa waxa weeye marka shaqo la qabanayo shaqo walba diin iyo dunyada gaar ahaan hogaaminta ummadda labadan arrimood aad bay muhiim u yihiin aqoonta iyo ammaanada waa labadanuu kambeynka ku galay nebi yuusuf calayhi salaam innii xafiidun caliim war waxaan ummaddana waan ilaalinayaa aqoonna waan leeyahay markuu qofku labadaa leeyahay biidni illaahi tacaala waxaa eh, la rajaynayaa in horumar yimaado horumar baa imanaya oo wixii dadku ay haysteen iyo wixii uu soo kordhiyey foosto gun laguma shubayo kama dhacayee uu kaydsamaya u dhigmayaa ammaanaa jirta waxaa dhacda qofku inuu ammaano leeyahayoo aanu waxba soo saari karayn waxba kala wadi karaynin oo aanu aqoon lahayn laakiin markuu aqoon leeyahay iyadana waxbuu kobcinayaa waxna wuu horumarinaya aqoontiibuu ku horumarinaya wixii uu horumariye wixii uu soo saarayna ammaanadiibuu ku haynaya labadaa arrimood aad bay muhiim u yihiin qur-aankana meelo badan baad ku arkaysa ilaahay baa ka warramay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuulkii risaaladan u qalmayay inahu laqowlu rasuulin kariimin dii quwatin cinda dilcarshi makiinin muaacin ama amiin dii quwana waa lagu sheegay nabiguna awood leeyahay oo arinkanu awoodu leeyahay ama amiin inuu ilaahay agtiisa laga aaminay ummaduna inay aaminta ay tahay iyadana waa la xusay wax kale iska daayo kii cifriid la odhan jiree nebi sulaymaan la hadlayaybaa markii uu nebi sulaymaan yidhi war yaa soo qaadaya islaanta yaman joogta kursigeeda waxau hi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik intaanad kursigan ka kicin gelinka hore ayaan bahalkaa la soo duulayaabuu si looga dhagaystana wuxuu hi wainnii calayhi qawiyun amiin awood iyo itaal iyo ammaanaba waanu leehay waanan qaban karaa hawshan ammaanana waanu leehay markii ay caashiqsanaydina shucayb nebi muuse calayhi salaam aabbaheedna ay uga diyaarinaysa shaqada waxay tidhi yaa abati istajirhu inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin aabba muuseha aan soo arkay shaqo sii cid shaqo la siiyana waxa u wanaagsan qof awoodna leh aqoonna leh ayaa ku haboon <clears throat> haa cafwan awood iyo ammaana marka intaasoo nasa iyo naskan afar daliil weeye qur-aanka intuba ku sugan nabiguna calayhi salaatu wasalaam niman baa u yimi reer yamaneed ahaayoo waxay idhaahdeen waxaad iyo aad u wanaagsan baad noo sheegtay waxaanu doonaynaa waliba nimanku kiristaniya bay u badnaayeen qof islaamka noogu kala xukuma oo garsoor noo noqda inaadna raaciso nabigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idin raacinayaa amiina hadihi lumma ummadanka ugu aaminsanoo abi cubayda ayaan idin raacinayaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam labada arrimood shaqooyinka babliga ah iyo kuwa bareefadka ah kuwa gaarka ah iyo kuwa xukuumiga ah aad baa looga baahan yahay waxaynu odhan karnaa bal maanta imika marka aad eegto bulshadeenna shaqooyinkii gaarka ahaana aad bay u dheereeyeen oo way horu mareen shaqooyinkii caamka ahaana waxa fadhiid bay noqdeen dee shaqooyinkan khaaska ah ama sharkad ha ahaata ama shaqsi ha ahaatee dadku qof labadan sifalebaa u xulanaya xafiidun caliim wariyaa aqoon baa la odhanaya oo shaqadan garanaya koow isla markaana jaadka iyo sigaarka iyo balwadda iyo demdemta aan aqoonin markaasa dabeedna marka imtixaan la qaado ayaa la eegayaa haddana bal qofkeebaa suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisu ay fiican tahay qasdada lagu aamini karaa qalinka iyo qasdada haddii qofka lagu aamini kari waaya mashaqa loo diranaya oo qalinkii ama uu siirooya ku daray ama qaar ka goosanaya <coughs> ama qasnadiiba dee uu khalkhalinayo dabeedna dadku taa markay xusheen ilaahay idankii reerkoodaba yuu noqon alxafiidu alcaliim cidduu doonaya ha ahaade shaquu helaya waa hubaal weeye taas shaqooyinkii kalena waxaa la leeyahay wareedhe dee reer hebeel meesha maxaa ugu jira halkeebaa cuncun lahoo la geeyaa markaa mushkil halkaasay ku kala tegeen halka lagu kala dheereeya waa taa marka labada arrimood aad iyo aad baa baahi loogu qabaa dadku inay ammaanana leeyihiin aqoonna leeyihin si kale haddaynu dhigno waa inay ka hawlgalaan shaqo caamaya mid khaasaba dal iyo diin iyo dadba al aqwiyaau alumanaa la ducafaau lkhawana dadka awoodda iyo aqoonta leh waa inay masaalix danaha guudna lagu riixaa kursiyada ummadda laga hogaaminayana lagu riixaa kuwa khaaska ee maalkana lagu riixaa la ducafaau lkhawana laakiin haddii aa urursataan oo raadsataan dadow dadka ducafadaee khawanada ah dee jilbuunba idin dhulka dhigi oo sida gaalka iyo sida islaamka midna u noolaan maysa <coughs> waaya afartaa arrimood halkaasay noqdeen arrinta shanaad ee muuqanaysaa waxa weeye wakadalika makanaa liyuusufa fi lard yatabawa'u minha xayu yashaa tamkiin baan siiyey baa ilaha uu nebi yuusuf meeshuu doono xayu waxay noqotaa makaan iyo zamaan macnaha yatabawa ay yatasaraf wuxuu tasarufayaa oo uu dhaqdhaqaaq samaynayaa meeshuu dooniyo wakhtiguu doono tamkiintaasaan siiyey baa ilahay wuli macnaheed waxa weeye waa manna sheegasho ilaahay wuxuu ugu manno sheeganayaa nebi yuusuf inuu awood siiyey awood hogaamineed awooddii dadka laga halkii dadka laga maamulayay inuu taa ilaahay gacanta u geliyay waxa ay tahay mid loogu manno sheegta weeye marka nicmooyinka ilaahay ummadda uu siiyo ayay ka mid tahay inuu u sameeyo maamul weliba wanaagsan waa tamkiinta la ydhaahdo tamkiinu rida waa suuragelin xagga awoodda ilaahay ummadda uu suurageliyey oo uga raaliyahay haddii dad liita ay gacanta ku qabtaan waa tamkiinta la ydhahdo tamkiinu listidraaj waa awoodsiin dadku ay ku lugoayaan inay macnaha nicmo weyn tahay arintaas waxaa sii muujinaya nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin waxaanu siinaynaa naxariisteeda ciddaanu doono naxariistu waatii waa tamkiintan ilaahay uu nabigan siiyey ee dal iyo dad iyo diinba intuu hogaaminta u qabtay uu badbaadiyey waa naxariis ilaahay maamulka wanaagsani waa naxariis maamulka xumina waa cadaab mid jiro weeye oo aan la dafiri karayn sidoo kale waxaa loo baahan yahay alixsaan ixsaanku keliya maaha soomka iyo salaada laakiin ixsaanka ugu mudane ugu fiicani waa ka qofka qaa'idkaaha uu ixsaan samaynayo ee wixii xataa xaqa u lahaa uu isdhaafinayo ee ummadda uu isu dhaafinayo isagoo aan istiqlaal samaynaynin oo aan ka faa'idaysanayn waayo waxaa la idhaahdaa mm, usuula tafsiir daylku wuxuu xidhiidh la leeyahy mudayalka baa la idhaha macnaha faasilada aayaddu haddii sifo ay sheegto sifada aayadda waxa lagu sheegaa usoo horgelaya caamba ha ahaado marka ilaahay wuxuu leeya walaa nudiicu ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda lumin mayno haa waa qofka meel kasta ku samafala alixsaan fi alcibaada walixsaan fi alcataa walixsaan fi alri'aasa marka tan ri'aasada ugu soo horgelaysa iyo hogaaminta qofka ku samafala kaa abaal buu leeya <clears throat> waxa lixaadoo arrin xusid mudan ah weligaaba kursi hel weligaaba adduunyo hel weligaaba imkaaniyaad hel oo arinka aakhiraha ilaawi walaajru laakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun abaalmarinta aakhiraha khayr badan qofka iimaan iyo ka kacabsi leh marka qofku inkastaba adduunyadan waxay isugu hagaagaanoo waxay isugu dhacaanoo naxariis iyo ixsaan iyo khayr badan ha hele halkaa waxa ku dambeeya halkan marna lagu heli maayo lidalik baa cumar ibni cabdilcasiis oo runtii isaga iyo awowgiiba cumar binu khadaabba cadaalada tusaale loogu soo qaato ayaa wuxuu lahaa waxyaabo badan baan ku hamiyayo mar waxaan ku hamiyi jiray inaan gabadh guursada mar waxaan ku hamiyi jiray inaan dhaqaalo helo mar waxaan ku hamiyay inaan barasaaf helo mar waxaan ku hamiyay inaan madaxweyne noqdo intiiba waa noqday iminka hamigaygu waa aakhira buui iminkoon waxaan ku hamiyayaa inaan ilaahay janno ka helo subxaana wa tacaala waaya qaala allahu tacaala wa jaaa yimid buu lahay ikhwatu yuusufa nabi yuusuf walaalihii baa soo dhacay fa dakhaluu calayhi yuusuf bay u galeen fa carafahum wuu gartay wahum lahu munkiruun iyagoon garanaynin walamaa jahazahum markii uu tabaabusheeyey bijahaasihim tabaabushahoodii kolkuu u dhammeeyey qaala wuxuu ihi ituunii waxaa ii keentaan biakhin lakum walaal aad leedihiin min abiikum xagga aabba idinkala walaala alaa tarawna miyaydaan arkaynin annii uufi lkayla inaan dee miiska idiin dhammaystirayo wa ana khayru lmunziliin kuwa martigeliya oo cid sooriyeeya inaan u khayr badnahay miyaydaan arkaynin fain lam taatuunii bihi haddaa ii keeni weydaan ninkaa a walaalka tihiin falaa kayla lakum cindii miis agtayda kuma lihidin wax raashinoo laydiin miisayaa ma jiro walaa taqrabuun iina soo dhowaan maysaa saas dhowda rag maalinba nbamidbaa qaawan bay tidhaahdaa soomaalidu waxay ka turjumaysaa macnaheedu maalinba qof baa baahan ayay ka turjumaysaa maalinba cid baa baahan adduunyada kanaa maanta taajir oo kanaa madax ahoo kanaa caafimaad qaboo kanaa dhallinyaro ahoo kanaa xoog lahoo waxaas xagga kalunbay marayaan haddana kii madaxdaaba aroorta lugaynaya kii taajirka ahaabaa kasii daranoo kii qawiga ahaabaa daciifoo kii dhallinyarada ahaabaa gaboobayoo sunnada adduunyadu waa nooca nimankii iyaga ahaa ee odayga ka xigsanaya isagana meeshii fii khayaabati aljubbi kaga yimi isagoo maanta abhat almulk madaxtinimada haybadeeda ay ka muuqanayso masar u sarreeyo oo dee kursigii dheeraa ku taagan oo aan cidiba garanayn yuusuf yar baa la ogaa oo bulbullahoo meel lagu hubsaday halkanna waxaa maraya dee nin halkan soo fadhiyooo weyn oo cadoo dee taajkii haysta <clears throat> waxaa keenay kolka baahi baa jirta waxa la ganay toddobadii sano ee abaaraha marka muddadani qiyaastii waxa ay leeyihiin culamaau tafsiir waa culamaau taariikh ugu dhowaan labaataneeyo sano ayaa u dhexeeya wakhtigii ay ceelka ku rideenayo imika toddoba sano waa inuu xabsiga kusoo jiray ee boqorka usoo shaqaynayay toddoba sanana xabsiguu ku jiray toddobana waa ka soo baxsanaa laakiin waa toddobadii barwaaqada oo laga soo gudbay toddobadii abaaraha lasoo galay markaa saddex toddobaad oo koob iyo labaatan labaataneeyadaa sano ayaa laga yimi oo laga joogaa wakhtigae ceelka ku rideen iyo maantaoo isagoo halkan ku fadhiya ay yimaadeen waxa ay maraysaa marka inuu kaydkii ummaddana gacanta ku hayo iyo hogaamintii istaraatiijiyadiiyo balaan iyo nidaam uu sameeyey ummadda sidii loogu qaybin lahaa khayraadkeeda kuwii wakhtigaa joogiya kuwa soo socda deegaankaa ciddii soo gaadhaysay oo dhan inta la yidhaahdo shaam iyo masar anaa shaam waxaa la ysku yidhaahdaa intan imika filistiin iyo lebnaan urdun suuriya eh, qeyb sacuudiga ah iyo qeyb turkiga ah iyo qeyb ciraaqa ah. intaasaa shaam la ysku odhanayay iyo masar tobaneyo dowladood in ay ka taliyaan imika intaa dadkii joogay halka loo soo safrayo la imanaya waa halka yuusuf baa marti loo yahay waana khayru lmunsiliin saa ka muuqanaysa adna waa lasoo safra nin boqora boqoraalkaa jooga dadka si wanaagsan wuxu siiya isma qariso tigaadiyada laacda baa layi shayga tigaadda la ydhaahdaa wax qarsooma maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaal buu qadiyaan ka joogsaday tolkiya asxaabtii buu la hadla wuxuu hi war waxaan doonaya u hijrooda buu yihi xabashida nin boqorahoo caadilahoo agtiisa aan dadka lagu dulmiyayninba halkaa joogee halkaa taga buu <clears throat> ku yimaadeen way usoo galeen isagu markiiba uu garta waa loo nuuriyey rag waaweyn bay ahaan wakhtigaa hore sibuu u filayay suuradda bilowgeeda haddaad akhrida ilaahayna wuu usoo sheegayba in ay la kulmi doonaan isagoo garanayo iyagu aanay garanaynin qaybta hore suuraddaad ka ahri karaysa wahum lahu munkiruun qur-aanku dee sayn horeba usoo xusnay waa kalaam baliiqaho wixii la iska garanayo waa shay iska maxduufoo maqan meeshuu ku jiraa wuu dajiyey mudday joogeen wixii sooryaha ee ku habboonaa sii tafaasiil kale uma gelin ishuu ka bogtay wuxuu doonay marka ninkii dhallinyarada ahaa ee isaga ka yaraa magaciisa banyaamin lagu sheegay inuu isagana soo waarido uu keeno odaygii islaantana keeno iyagana tijaabo mariyo xoogaa intii arrinkaasi uu suurogalayo bal iyagana tijaabo uu mariyo <clears throat> waxaa kaluu dareemayaa inankaas daylan wuu ogaa intii uula joogaybe siday u galayeen inuu ku dulman yahay marka bal iseedida ay seedeen inuu taana ka soo badbaadiyo halkanuu keenana waa doona walamaa jahazahum bijahaazihim tabaabushahoodiibuu siiyey jahaasku waa diyaarinta dhar iyo dhuun iyo raashin wixii ay u baahnaayeen buu siiyey lannahu xaqu dayf xaqulqaraaba waa martidaa sidaasii abaal u lahoo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leey inna linafsika calayka xaqan walicaynika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan walizawrika calayka xaqan faacdi kula dii xaqin xaqan naftaada xaqugule ehelka xaquguleo martidaa xaquguleh marka cid walba xaqeeda sii xaqu dayfkiibuu u dhameeyey tabaabushahoodiibuu u dhameeyey wuxuu codsaday itunii biakhin lakum min abiik iyaba waa imtixaan midh aa walaala ii keena xagga aabba ka walaala tihiin ka ogaaday waa la iswaraystaba muddaa la joogay ilae way iska dhacaysaa dee inay u sharxaan oo ay yidhaahdaan dee ninood ayaa halkaa joogo na dhalo aabbiyi hooyo ku yarbaa jiro ku kalaa la waayo wax badan dee ay akhriyayaan dabcan wax iska dhacaya wey ila iswaraysi baa jiro si fiican maadaama loo soo dhaweeyey waa inay warrameen waaya sirmaqaba alla u sahana wuxuu markaa ku dadaalay sidii ay u keeni lahaayeenoo wuxuuhi alaa tarawna anii uufil kayla wa khayru lmunziliin warsaan ricaayo gaaraan siiyey si gaaraan idinla dadaalay miiskii waan dhammaystiray munzil macnaha waxa weeyaan khayru nusulan sida soo dhowayntiina waan wanaajiyey aad baan idiin soo horyeeyayoo dee abaal ku dhayd dee baan idinku leeyahay codsiga maxaad ku falaysaa iyo tafaasiir kale may gelini waxa ay maaragtay saad arki doonta way ku dhaqaaqi doonaan hanjabaada uu raaciyey arrinkaa haddii la yeeli waayo waxaa ka dhalanaya fain lam ta'tuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa taqrabuun miisna ma jiro layna soo dhowaan maayo dalkaygaba la soo geli maayo arrinkaasu halkaas u saaray waanay adag tahayoo qofka haddii dhuuniga loo hayo dhibkeedaay leedahay sidaa daraaddeed bay habboon tahay dadku inay mar walba dhuunigooda haystaan ummadaha marka laga warramayo muqawamaadkooda muqawamaatul xayaa asaasiyaadka nolosha waxaa la yidhaahdaa dadkaasi ma xidhaan dhar ay samaysteen ma toshaan ee ma cunaan wax ay beerteen ma dhistaan waxay sameeyaan saddexdaa haddii laydhaahaa cunnadoodana iyagaa la soo baxa dharkoodana way samaystaan waxay guryaha ku nabnabanayaan ee ku samaysanayaanna iyagaa leh waa dad isku filan baa leedah laakiin saddexdaasi ummadi aanay lahayn jiritaankoodu waxalla wax macnaaha uu leeyahy ma jiro macnaha eh, umuurta sida marka nadar ijtimaaciyaba la eegaya ama xadaariya waxa weeyaan inaan ummaddaa jiritaankeedu sal lahayn hadday kun mobayl sitaan iyo hadday kun kombyuutar sitaan nin aan la soo baxayninba wixii afka uu gelin lahaaba ama shaarku xidhan lahaaba dee waxa weye maxaa ka jira noloshiisa markaasoo bariis iyo baasta iyo daqiiq baynu ku noolaaha halkay soo maraan dee baddanay soo maraan maraakiibtu ay taagantay qoriga sitaa waxay ku siman tahay inu laydhaa joojiya ma galaysa maraakiib de way u dhammaata way u dhammaata waaya iina soo dhawaan maysaandalkaygana soo geli maysaan miisdama jiro marka waa lagama maarma waxay maalindhaweed ka warramayeen taxliilaad ay sameeyeen waxay dhahan boqolka sannadoodee soo socda kuwii arsaaqadda faaqidi jiray boqolka sannadoodee soo socda bay dhahan arsaaqadda la cunayaa korbay u soconaysa daqiiqdan iyo fulinka bariiskeenna u qaaliyooday ayay kasii waabinayaan korbay usii soconaysa leanna raggii wax beeri jiray qabadida soo saari jiray iyo barafkii dhalaali jiray iyo biyihii iman wixii oo dhan way isbedeleen bay dhahan marka waxay kasii warramayaan in wax badan isku dhalaali doonaan laakiin inagu farajka ilahay baynu aaminsannay kollayba dadku inay wax beertaanoo dhuunigooda arintaa dadka aad ugu abaabula dadka aad ugu abaabula caafimaadkoodii baa ku jira eh, waxaa ku jira dadkan inay qaraarkooda yeeshaan iyo kalsoonidooda eh, horumarkoodiibaa ku jira de adiga arkayo ninkii boqol geela lahaa abaarunbaa kukacaysa baabaaya marka dadku waa inay bartaan wixii ay cuni lahayn say usoo saari lahayn rag iyo dumarba <clears throat> arrintaasi aad bay muhiim u tahay waa kolley lala dagaalamaao dee marka intii yarayda qabadibahalkii arabakidii hadhuurkii iyo digirtii aanu yar beerno markabunbaa ka duldegaya baashii afdheer tahaa wada bilaasha marka cidi ka iibsan weyda dadkii way iska daynayaan marka ha laga iibsado oo ha la dhiiriyo oo runtii eh, faa'iidaday leedaha la dareemo qaaluu waxay yidhaahdeen marka haddaba sanuraawidu canhu bal waanu ka raajicin doonaa abaahum aabbihii baanu ka raajicin doonaa waynaa la faaciluuna waanu samayn arrintaa wa qaala wuxuu ku yidhi yuusuf lifityaanihi inamadii dhallinyarada ahaa u shaqaynaya wuxuu ku yidhi ijcaluu bidaacatahum bagaashkoodanay siteen waxaa ugu ridaan fii rixaalihim alaabtooda ugu celiya wixii alaabay siteen ha ka reebina lacallahum yacrifuunahaa inay alaabtani gartaan bay u dhow markay reerahoodii ku noqdaan idanqalabuu ilaa ahlihim markay reerkoodii ku noqdaan inay gartaan baa laga yaabaa lacallahum yarjicuun si ay usoo noqdaan wax kale uma furna oo aan ahayn inay ballan qaadaan muraawadadu dee waxaa la idhaahdaa arrinkoo lagu noqnoqdo oo xoogaa khiyaamo ahina ay ku jirto oo inaga xagga hore kusoo maraya sida badan waa caynka marka waxay yidhahdeen bal odaygii dhalay baanu ka raajici waanaanu ka soo farsamo qaadi doonaa inaannu soo farsamayno bal si uun dhandhanaanu kaga wareegnaba inaannu ka soo furfurno ayaanu isku day waannu samayn arin kaloo dhiiriisuu sameeyo dadkii shaqaalaha ahaa ee wax miisayay baa wuxuu ku yidhi nimankani sow lacag maysidaan bidaaca waa wixii wax lagu iibsan lahaa ugu celiya alaabtooda waa wixii kaashka noqon lahaa ama ha ahaado waxyaabahan xabag iyo dhir iyo dee wax beri ah, laga keeni jiray un eriyada oo kaashno ama hargo wixii kaash ahaan xisaabsanaa ee raashinka lasoo dhaafsanaya halkan laga jeclaa ayuu yidhi intoo qaadaan dib ugu celiya sidii bay sameeyeen marka lacallahum yarifuna ida nqalabuu ilaa ahlihim lacallahum yarjicuun inay gartaan oo ay soo noqdaan bay u dhow yihin lacallahum yacrifuuna waxay sheegaysaa garan doonaan inay alaabtoodiiti markaasay dabeetana soo noqon doonaan odhan doonaan war wanaagsana meeshii dadkuba ku baktiyay raashinkaba lala'aa ayaa inagana kaashkeenii laynagu socday kaashka laftiisa mar labaadaan wax ku doorano waa dhiirin marka waa iska farsamo socdoo dee wax beenah iyo wax dembiyana ah ma samaynaya nebigani xarfadunbuu isticmaalayaa nimankanna uu kula yaro dhigdhigo walaalkiina uu kusoo furdaamiyo wax been iyo dembiyana dee ma gelayo ina fi lmacaaridi lamanduuxatan can ilkadib ayuu ahar ahaa iyo sarbeebta waxa ku jira shay beenta lagaga fursan karo qofku hadduu maldahaad iyo farsamo iyo xeerad isticmaali karo wax badan buu beenta kaga fursan karaa falamaa rajacuu ilaa abiihim haddaba kolkay aabbahood ku noqdeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa abaana aabbahayow munica mina alkaylu miiskii waana loo diiday raashinka lasoo miisan lahaa fa arsil macanaa ahaana walaalka iyagana raaci nagtal waannu soo miisan doonaa raashinka wa innaa lahu laxaafiduun waanaannu ilaalinayna waa ballanqaadayna qaala markaa wuxuu ihi hal aamanakum calayhi oo miyaan idinku aaminayaa ilaa kamaa amintukum sidii aan idinku aaminay mooyaane calaa akhiihi walaalkii min qablu horay sidii idinku aaminun baan dee idinku aamini faallaahu ilaahay khayrun xaafidan isagaa u khayr badan mid wax ilaaliya wa huwa arxamu raaximiin kuwa naxariista ka u naxariis badan weeye walamaa fataxuu mataacahum markay alaabtoodii furfureen wajaduu waxay heleen bidaacatahum bagaashkoodiioo ruddad ilayhim loo soo celiyeyba qaaluu markaa waxay yidhahdeen arrinkii intay xoojiyeen yaa abaanaa aabbahayow maa nabqi maxaynu doonaynaa maxaynaga maqanba dee haadihi bidaacatuna tani waaba bagaashkeenni iyo alaabteenni ruddad ilayna waa laynoo soo celiyey wanamiiru ahlana reerkeennaaynu wuxu soo miisan doonaa wanaxfadu akhaana walaalkeenna waynu ilaalin wanasdaadu kayla baciir awr dheeraadana waynu soo kororsan daalika kaasi kaylun yasiir waa galaan miis ku sahlan ninkan madaxda ah dhibba lama leh sidaasay arrinkii u dhacay reerkii bay ku noqdeen markaa waxay dhahaan aabbo meesha waxaynu geeyay duruufiyo baahi waxaynu ka soo miisanaynaa wixii dhuuniga ahaa aynu afka gelin lahayn oo dhadhamin lahayn munica min alkayl dee kii waa la diiday waxaa lagu xidhay shardi ah inankii in la keeno inankii yuusuf ka yaraa in la keeno ayaa shardi lagaga dhigaa marka waxaanu doonaynaa inaadna raaciso fa arsil macanaa akhaanaa naktal waan si aanu raashinka usoo hela ninkan isagiibaa shardiga shardiga aan oofino wa lahu la xaafiduun hadalka way adkaynayaan inna waa inna waa xarfu nasbin wa tawkiid laamtuna dee waa iyaduna waxay tusinaysaa jawaabulqasr wa innaa wallaahi la xaafiduun lahu la xaafiduun dee yuusuf ba saasay yidhahdeen yuusufba waxay idhaahdeen waanu ilaalin doonaa maqaaladan bay idhahdeen asalkeedabana qofka shakhsiyadiisa waxa wax u dhima waxaa la idhaahda beenta beentaada hore runtaada dambe ayay dishaabaa layihi kol hadduu qofku hal mar beeni ay ka baxsato oo lagu ogaado intee in la-eg oo runabay bay kharaabinaysa intee in jeeroo uu run sheegay baan la rumaysanaynin waa wax ku mudan oo aan ka fuqayn yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin suuratu taba baynu soo marnay markii kacab ibnu maalik iyo labadii saxaabi ay runtii ku nabadgaleen ilaahay qaaciidu ka dhigay markaasaa wuxuu uhi dadka muminiinta ilaahay ka cabsada oo wa kunuu maca saadiqiin runlayaasha la jira raggaasi runtaasay ku badbaadeene runta ogaada nimankii wataa maantay haysataa beentoodii horaa hortaada wuxuu idhi oo oh, miyaan idinku aaminayaa sidaan walaalkii idinku aaminay mooyaane siday ahayd siduu walaalkii ugu aaminay walaalkii macnaha walaalkiisii hore ee yuusuf siduu ugu aaminay waxay ahayd dee inuu u dhiibay uun intay yidhaahdeen waannu ilaalinaynaa unbuu u dhiibay macnaheedu waxa weeyaan haddaan idinku aamino de haddaan dayacay miyaan kuu aaminayaa saan hore ku aaminay ama waxaan kugu aaminayaa saan hore ku aaminay macnaha ammaanadii ah, hore dayacaad baa ka timi ah, saa daraaddeed haddii aan idinku aamino sidii kolkii hore waa haddaan luminayo waa haddaan dayacayo waad nooc diidma ah nooc diidmaa ah wey ama si kale haddii loo dhigo hal aamanukum calayhi miyaan idinku aaminayaa ilaa kamaa aamintukum calaa akhiihi min qabl waa in dheeraad jiraa weye maanta wax dheeraadii waa inuu jiraa haddana wuu isqanciya wuxuu i fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu raaximiin ilaahay baa wax ilaaliyo naxariis badan kii horeba waan ilaaliyo ilaah shami waa kii horeba waanu naxariisto naxariistii waa marka ilaahay unba awood leh anugu awood ma leh iyo ilaalintaydii socon waaybu waa isqancinaya nimankii iyaga ahaa dee kolkaa hore dee niman ku taagan yahay bay ahaayenoo intii aan alaabtiiba la furin bay tan qadimeen alaabtiiba intaan la furin wax ku jira iyo wax kale toona la hubsaninba ayaa ilaa ninba meesha bugtaa isagay balbalaysaaye ayay kasii daayeen warbixintan oo aanay show maydhaninba laakiin markii dee la nafisay ee layidhi warbal waxaa siteen hala fura unbaaba bagaashkii ka soo booday kaashka noqon lahaa wax lagu soo iibsan lahaa ee reer yacquub sii qaadeen baaba meesha marayaba markaasay kala badbateen xoojinna way heleen arrinkiina way ku celiyeen kolkaasaa waxay idhaahdeen yaa abaana maa nabqii haadii bidaacatuna rudat ilayna wanamiiru ahlana wanaxfadu akhaana wanasdaadu kayla baciir dalika kaylun yasiir tani waa alaabteen arin wanaagsan weeyo kalsooni soo kordhiyey ehelkeennaynu u soo miisa akhana waanu ilaalin awrna wuu soo kordhi arrinkaasina boqorka wuu ku fudud yahay bal inta laisku hagaajiye weligiiba odayga fasaaxadda muslim daacada dee mar nin wax khiyaamaynaya waa heli jire halkaasaa laga soo wareegay intaasay suukeen hagaagtimeen wax la diidaba maaha abo alaabtii hore waynu haynaa ehelkuna miir buu helaya haddii kale cunno la heli maayo walaalkani dayacmi maayo kayl baciira ah. macnaha kayla baciir awr dheeraadaa la soo heli arrinkanna kaylun yasiir waa ku fududya ninkaanu aragnay ee wax miisaya marka midhka meesha yaallaa waxa weeye awrkan dheeraadkay sheegayaan muxuu yahay nabi yuusuf waxyaabaha ilaahay uu ku ilhaamiyey wax ku badbaadiyey bay ka mid ahayd inuu wax tartiibiyey oo dheelitir buu sameeyey usradiiba ama intii wada socotaba qofkii safarka ku jiraba hal awr baa la siinaya ilan dadku markay masaafo dheer ka yimaadaan cid la iska soo diri maayo inta qofa meesha maraysa qof walba hal awr baa la siinaya si waxani dadka ay u wada gaadhaan marka haddii toban awr ay soo raranayeen awrbaa inoo kordhaya labadiisii dhanrar iyo guradhigii ayuu awrkaasi leeyahay alcidlaani waalcilaawa awr intaasoo dee bilo dhan aynu kaga baxayno ayaa soo biiraya halkaasee odaygii ka male qaala markaa yacquub waxau idhi lan ursilahu macakum idin raacin maayo xataa tu'tuunii mawhiqan xataa tu'tuunii jeer oo ii keentaan mawhiqan min allah ay billaah dhaar ilaahay lagu dhaaranayo idhiiba lataatunanii bihi ilaa inaad soo celinaysaan igu dhaarta ilaa an yuxaada bikum in la idinkoobo mooyaane falamaa aatowhu markii ay siiyeen mawhiqahum ballantoodii adkayd iyo dhaartii qaala wuxuu idhi wuu sii adkeeyeoo allaahu calaa maa naquulu wakiil waxaynu leenahay ilaahayna wuu ilaalinaya wa qaala yacquub waxa uu yidhi yaa baniya inamadaydiiow laa tadkhuluu min baabin waaxid albaab keliya ha ka gelina masar wadkhuluu min abwaabin mutafariqa albaaba kala duwan ka gala wamaa ugnii cankum anugu waxba idinka tari maayo min allaahi rabbi xaggiisa min shayin waxba wixii balaayo alla qadaray wuu dhici laakiin sidaa yeela in ilxukmu ilaa lilaah xukunka iyo go-aanka ilaahay baa iskale iyo qadaha calayhi tawakaltu isagaan tala saartae wa calayhi falyatawakal ilmutawakiluun kuwa ciduun tala saaranaya arrin u dhiibanaya ilaahay ha u dhiibtay halkaasuu mariya waan ilaahaysa ku tiirsan waxau idhi iska kiin raacin maaya sidii kii hore waa inay jirtaa ballan iyo kalsooni iyo dhaar mawthiqu waa cahdiga dhaaraha lagu adkeeyey mawthiq iyo miihaaq ha la dhaarta buuri ilaahay ha lagu dhaarto tii u mareen waxaa lagu dhaaranayaa billaah la ta'tunanii bihi intoo ilaahay lagu dhaartay waxay ku dhaarmaraya inay keeni doonaan inankaa oo aanay dayici doonan shardiga quree laga soo reebaya waxa wey laa yuxaata bikum in la koobo waa halkeeda buui haddii kala hari weydaan haddii aababalaaya idinku wada dhacdo laydhaa inamadii waa la wada waayey dee gaboodfal malihidinoo waan idinka samri laakiin inankii baa la waayey taas horaan wax uga soo arkaye xagga wallaha aan isu marnabno waxaad arkaysaa halka ah waxaa la ydhaahdaa tacadiga ehelka dhex mara inuu kalsoonida dhaawacayo kalsoonida ayuu dhaawacayaa weliba sida dadka kala durugsan kalsoonidu ay uga lunto si kasii badan bay uga lumaysa leanna waa dad taayir wareegaya oo kale ka dhiganoo iska agdhow oo aan kala dhammaanayn marka dadka muslimiinta inay kalsoonida ilaashadaan waa daruuri weliba marka ay iska agdhow yihiin nin iyo xaaski madax iyo raciyadeed jaar maxaan ku dhaha dad shuraakaa ah. yuhuunta iyo kalsoonidii dilada dadku ku wada shaqeeya taasi hadday dhaawacanto dee inan baa kitaab dhex maraya iyo walleh adiga arkaya wuxuu ku sii adkeeyey wallaahu calaa maa naquulu wakiil allaahu calaa maa naquulu wakiil iyana waa dhaar kale ilaahay baa ka markhaatiya ilaahay baa arkaya oo xafiid oo ilaalinaya oo kawakiil waa xafiid isagaa ka markhaatiya waxa aynu isleenahay dardaaran buu siiyey haddaba inankii raaci leanna xal kale ma jiro xal kale ma jiree waxa ku xidhanba miiskii iyo masaariiftii aba ku xidhanba oo halkaa haddii ishaasi awdanto ilaahay baa wax fureen laakiin asbaabta marka la eego xagga sababaha dee dhan kaloo loo dhaqaaqa ma jiro maxaa badila ah? waxba badiil maa bal kaxeeya waaye dardaaran buu siiyo wuxuu ihi inamadaydii oo laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa masalafan albaab bay lahayd macnaha dee berigii hore waxaa u caadaa boqorada in magaalooyinka waaweyn caasimadaha in lasoo xidho dayrba lagu xidhaba albaaba loo sameeyo dayraan dee lasoo mari karayn albaabadaa gaadhku u badan yahay markaa wuxuu hi albaaba dhowra ka kaloo bal meel qura ah ka wadagelina sababta waxaa culimmadu ay ku sheegeen laba midba inay suuragal tahay ta u horreeya wey inuu ishu yaay qabanin macnaha baasha caynta la ydhaahdo ooyaan la cawriyin ilan kollay kole dee yuusuf la walaalahaayeen yuusufna dee la garanaya wixii isagiiyo dumarkaasoo kala maray ama arrinkiisu caynku ah kuwanoo dee koob iyo tobanoo isu tegayna kolley dee dadka qaarkooda wax cawriyaa ama qumay dee si unbay u cawri karaa <laughs> ishuna ishuna waa wax jira oo nabigu waxau leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ah ina alcayna xaqun walow kaana shayun yasbiqu alqadara la sabaqatu lcayn aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ishi waa xaq cawridu waa wax jira hadduu shay qadarka ka dheerayn lahaana gantaalka isha ayaa ka dheerayn lahaa siday udhacaysa allahu aclam laakiin dee muctasilada dafira in la dafira maaha waa wax jira mar haddii nas oo saxiixi eh uu ku soo arooray waa sababaha qofka qofkan dee waranka kugu tuuraya ama ku deedifaynaya ama wax ku yeelaya nooc ka mid ah taas uun weeye ama si kale haddii loo dhigo qariinkii iyo kii ku lifaaqnaayo shaydaanka ah ayaa ka siibanaya oo kan galaya si kastaa la idhaahda taasi waa midh midhka labaad waxa weeye dadku dee marka ay tiradaa yihiin waa unug weeye unug baa laydhaa ciidankae ishu way qabanaysaa dad uruursan weeye idaafatan ilaa daalik haddii loo sii geeyo dad qariiba markay yihiin oo aan deegaankana ahayn oo dharkoodiiyo muuqaalkoodiiyo tiradooda isu baxay ishay soo jiidanayaan marka cidda doonaysa inay waxyeelayso ama xaasido nawcamaa dee way muuqaalkaasi wax dheeraad u keenaya taana inay ka gabbadaan labada arimoodba waa wax lagu sheegay wey falyandur ayuha askaa acaaman waliyatalaطaf walaa yushciranna bikum axada asxaabulkaafi markii ay soo aakhira tooseen ayay nin direeno waxay dh bal lacagtan qaadoo magaalada wax inooga soo iibiyo isqarina waliyatalaaf isqari markaa kollay tabaabushaha iyo tartiibta iyo xidaaraysigu waa mid loo baahan yahay qofka muslimkaa ah inuu maaragtay anteenadiisu aad u shaqaynaysooo aanu qof dhegweyna oo shabakadaha loo dhigayo iska dhexgala maaha qofka muslimkaa ah. waxaweye qof aad iyo aad khasaaraha iyo faa'iidada iyo mafaasidda iyo masaalixda iyo meel cadow jooga iyo meesha kale waxoo dhan meelaba waxbuu ku xisaabtamaya istaraatiijeed buu leeyahayas taasina waa lagu macneeyey waaya markaasaa dabeed waxa uu raaciyey kalsoonidii ilaahay kol walba inuu hayo oonu asbaabta iyo xidaaraysiga ictimaadayn ibnu cabaas wuxuu idaa jaa alqadar camiya albashar aw laa yanfacu xadaru min qadar feejignaani qadar waxba kama tarto wamaa uqhnii cankum min allaahi min shayin ilaahay waxba idinka tari maayo wuxuu alla qadaro waa halkeed in alxukmu ilaa lilaah go-aanka isaga aleh marka innaga wuxuu ina faray qadar qadaa'iyaho hore iyo qadar sharciga innaga sida sharciga waxa weye qofku inuu asbaab iyo aadaab iyo usluub isticmaalo laakiin qadarkii ilaahay waa halkiisa ilaahay baanaan tala saartay asbaabta iyo farsamo uma ictimaadayo walamaa dakhaluu markii ay ka galeen min xayu amarahum abuuhum halkii aabbahooduu faray kolka ilmo yacquub ka galeena isqaybiyeen qoloba albaab ka soo gashay maa kaana yuqhnii canhum waxba kama tarin min allaahi min shayin ilaahay xaggiisa waxba kama tarin ilaa xaajatan fii nafsi yacquub muraaduu yacquub lahaa unbaa socday oo hirgalay kaasoo qadaahaa uu go'aamiyey wainahu nebigani laduu cilmin aqoon buu lahaa u saaxiibaha limaa callamnaahu baridda aanu barnay daraaddeed walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadka intooda badane aqoonuma leh ma garanayaan kolkii ay ka galeen halkii aabbahoodu faray albaabadii kala duwanaa wax qadarahoo alla u qadaroo meesha intaasi ay ka tartay may jirin wax ku dhacay lama sheegin laakiin wax ku soo socday xidaaraysigaasi uu ka joojiyey ayaan jirinba ayaan jirin oo qadarka ilaahay xeeladaysi iyo farsamadaasi ma hor joogsato ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha laakiin muraadkii nafta yacquub ku jira ee uu go'aamiyey isaguu hirgalay oo ilaahay idamkii way ku nabadgaleen odayga farsamadiisiina way najaxday gol qadarkii iyo qorshihiisii iswaafaqeen waxaa halkaa nasku uu muujinayaa sidaa uu yacquub sheegay arrinku inuu ilaahay ka go-ay addoomaha aanu ka go-in arrimuu ilaahaybay ka go haddii ilaahay arrin go dejiyo addoonkuna mid dejiyo ka ilaahay umbaa hirgala saa uu yacquub sheegay buu ilaahayna u akiday subxaanahu wa tacaala wainahu laduu cilmin limaa callamnaa sidaasuu ilaahay ku hambaliyey aqoonta wanaagsani waata ilaahay lagu garto qofka aqoonyahanka fiicanihi waxa weeye ka arrimihiisa inshaa allahu biqadaa'i illaahi wa biqadarih wa bixukmi illaah biidni illaah ka arrimaha oo dhan ilaahay u celiya wey qofka aqoontali waa kaa qofka aqoontale aqoontiisu waa inay ilaahay barto wey qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab ulul albaab qofka caqliyadiisa wanaagsani iyo cilmigiisu waa kaa ilaahay baraya walamaa dakhaluu calaa yuusufa markii ay namadilba yacquub siday aawaa ilayh waxa uu xaggiisa usoo dhaweeyey akhaahu walaalkii walaal halkan soo fadhiiso qaala markaa wuxuu hi innii ana akhuuka anugu hadda walaalkaabaan ahay falaa tabta'isa ka murugoonin bimaa kaanuu yacmaluun waxay camal samaynayeen ha ka murugoonin arrinkii saasuu dhacay halkii uu doonayay buu markaa yuusuf gaadhay oo walaalkii kolkii uu helay ayuu si gaara ula faqay aawaa ilayhi akhaah si khaasa buu usoo dhaweeyo meel gooniya buu geeyo meel gooniya buu la galo dabeedna anigaa walaalkaygu iyo kuwa kaleba waa walaal oo walaalay u yimi laakiin waa walaal gaarahoo la waayay oo la isla ogaa innii ana akhuuk ukhuwadu waata macno iyo dhadhan iyo naxariis samaysa walaalka dee naxariista ku hayaa waa aniga wey kuwani waa kuwaasoo dee adna meel bayla mareen adna meel bay kula mareen wuxuu markaa ka dhaqdhaqayaa wixii hore ayuu diidayaa inuu cajaladii dib u soo celiyo oo insaanka waxyaabaha raaxada u ah ama qofka bani aadamka ah raaxadiisa waxaa ka qayba wixii hore soo maray inuu iska ilaawo haddii qofku uu ilaawi kari waayo wixii hore soo maray raaxaysan kari maayo diiqad buu ku jiraa haddaad dadkii aysa seegteen oo dhan wada xusuusan tahay aabbayaashaadii iyo hooyooyinkaagii dhintay oo dhanna aad ka samri weydo xoolihii ku dhaafay iyo khasaarihii kugu dhacayna aad ka samri weydo oo habeenkii markaad sariirta tagta wax alla waxaasoo dhammi soo xaadirayaan raaxa ma jirto <laughs> kidhinta waad xusuusan tahay khasaarihii xoolaha waad xusuusan tahay kii amaris disheen waad ka cadhaysan tahay kii kuxaasida waad ka cadhaysan tahay cuqdadii cadhay yuururtaad soo baxaysa dabeetana ciil baad u dhimanaysa marka min nicamillaah ilaahay nicmooyinkiisa ayay ka mid tahay inuu inoo sahlay wixii mushkiladii noo soo maray inaynu ilowno oo samirka shayga la idhaahdo aynu ku ilowno falaa tabtais bimaa kaanuu yacmaluun saasuu qofku nafsiiyo raaxa ku heli karaya haddii kale diiqadka bixi maayo waaya soomaalida way ka maamaano waxay dhahan dumarkana cirteed bogotiyo casarkeed seexataa u dalan bay dhahan raggana ciilkama kore iyo calooshi la ciyaar manaha ciilkama kore waxa weeye dulqaad baan meeshii jirin dulqaad baan jirin markaa cafiska weliba dadka muslimiinta ah ehelkaa la cafiyo aad iyo aad bay ayay nicmo weyn u leedahay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba walamaa jahazahum kolkii uu tabaabusheeyey bijahaazihim tabaabulshii u qalmayey kolkuu anba bixiyey yuusufinnimadii ee walaalaha ahaayeen wixii ay doonayeen oo dhan oo raray masarna ka bixiyey buu jacala siqaayata galaaskii lagu cabbayey ayaa wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii rarkiisa jawaanadii walaalkiibuu sii dhex geliyey uma adana muadinun mid dhawaaqay baa dhawaaqayoo qoladii yuusuf ka mid ah shaqaalihii wuxuu leeyahay safarkiibuu ka daba dhawaaqay ayatuhal ciir war safarkii naasii socdow innakum la saariquun adda qaaluu waxay idhaahdeen wa aqbaluu calayhim iyaga oo soo jeedsaday oo aad isu soo melmelay waxay idhahdeen maadaa tafqiduun war maxaa weydeen maxaa dhacay qaaluu waxay idhahdeen nafqidu suwaaca almelik galaaskii boqorkaanu dee weyne waliman jaaa bihi qofka keenaana wuxuu leeyahay ximlu baciir awr muggi wa ana bihi zaciim anigaana u ballan qaadaya oo waas iyo damiin iyo kafiilanaa uga ah waayi maayo baalkiyaa lasoo sheegay yuusuf wuxuu doonaya ninkan dhallinyarada inuu ka reebo laakiin dee iskagamuu dhegin uuna farsamuu keenay wuu ku daray dadkii safarkii aanba baxayay koob iyo tobankoodii aanba bixiyey qoladii shaqaalaha unbula hadba wuxuu idhi galaaskaa ninkaa kusii ridayeen meeshiisa ninkaa yar hebel la idhaahdo galaaskaa wax lagu miisaya ama dahabkaba ah alaabtiisa dhex geliya dhowna waa kan dee ka daba yeedhaya sidii baa galaaskii loo dhexgeliyey waa waddadii loo marayay qabsigiisa sidii loo qabsan lahaa waddadii loo marayay wey kolkii aanba baxeen safarkii gogoste koob iyo tobankoodiiba aanba baxeen baa mid yeedhaybaa yeedhay ama yuusufa la ogaado ama yuu la ogaanin taa qur-aanku uma banbixine farsamooyinka yuusuf farsamo socodkiisa iyo nimankii iyaga ahaa sida uga badiyey baa aayaddu nasku uu tilmaamaya ciirku waa safarka safarka weliba raran ee soconaya waar safarow tuug baati ninkii saasuu ku dhawaaqay oo maaragtay innakum la saariquun iyagiina way yaabeen way isku kalsoonaayeenoo dee waxay soo xadeen inaanu jirin ayay ogaayeen jumladu waa xaala weeye qaydun licaamiliha wasfun lisaaxibiha wa qaydun licaamiliha ayuu xaalka macnihiisu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen hadalkan iyagoo aqbaluu calayhim aad u soo qaabilay oo iswada tubay oon dee dhukusayn oon sii yaacaynine isku kalsoono si adag u soo jeedsaday oo diidan waxaan lagu sheegay ayay si fiican isu soo taageen ilaa had jeer boolisku waa laydhaa markay wax baadhayaan waxyaabahay eegaan waxaa ka kalsoonida qofka uu qabo iyo shucuurkiisa runluhuna wuu isku kalsoon yahay beenluhuna wuu kayrkayraa haddii la sii yar wadoodana waxunbaa ka neefneefa waa asaaliibta ay isticmaalaan boolisubay ka mid marka waa aqbaluu aad bay usoo qaabileen maadaa tafqiid war maxaa weyde war waxaanu weynay bay idhaaheen wax walba maaha waxa weye suwaac almelig bal adigu ka waran suwaac almeligoo la waayay ninkii meeshaba haystay galaaskiisii uu ku cabayay kii la waayay ka war oo wax aada u qaali ah oo wuxuu isu quudhay wax saalan maaha macnaheedu waxa weeye intay waxadeen bay weliba meeshii u wax ka xadeen marka arrinkoodu ma sahlan taas waa midh waxa uu ku daray marka insaanku waa yidhi diiladaeh ballanqaadkana waa iska jiraye waar ninkii keena galaaskaa wuxuu leeya baciir muggi meeshan waxaa ka kas dahab iyo danaaniri maanta shaqayn maysee awr muggii baa shaqaynaya odaygana inankaa lagaga soo qaaday awrka iyagiina awrkana lagu baayacay markaasaa dabeedna wuuhi awr mugiioo raashinuu leey ilaa abaar ka dhacda waxay isku dhalaaleen anaana zaciimka ah marka waxay fiqiga marka la eega islaamiga laba baab ayaa ay daliilu tahay aayadu midi waa baabuljucaala midina waa baabu damaan labadaa baaboo xagga mucaamalaadka nidaamka mucaamalaadka macruufka ah baabuljucaala waxa weeye baadifadii qaadifadii weeyo haddii aad tawaawacdo ama aad ogeysiis bixisaad tidhaahda alaabtaydii aan waayay qofka keenaa wuxuu leeyahay intaa ah ayaan siinaya alaabtuna dee dabcan waa inay xalaal tahay wey dhakadii qofkee la doonayo shanta milyan lagu doonayo maahe waa alaab xalaala wey alaab xaaraana maaha waaya waan awrkaygii lumay arkaashkaygii lumay qofka soo hela waxaan siinayaa boqol kun macnaheedu waxa heshiis baad saxeexday markaa heshiis baad saxeexday darafka soo helee keenaa heliddaa uu helay ee uu kuu keenay buu isna saxeexay heshiiskii ama heliddu soo helay darafkiisu ka saxeexay marka kama bixi kartid oo ma odhan kartid afar faataxa qaado ama waan kuu duceeyee iska tawagaladeer adeer haddaad alaabtii soo heshay dee waad mahadsantay wuu mahadsan yahay laakiin wixiisii wuu leeyi waxbaa kala iibsateen xoog iyo xoolo xoog buu wax ku keenay adiguna xoolaa tawaabacday waana dhiibta jucaala laydhaa inagana baadifad baa laydhaa taasi waa midh weeye midhka kalena waa ana bihi zaciim waa damaanadiio kolka aad tidhaahda ninkan waa la haysta sow ma aha anaa ka damiina wixii lagu leeyay damiirulmusalim macnaa anigaa wixiisii laygu leeyay kolkaad tidhaahdo adunbaa lagu haystaa isagu hadduu baxsaday haddii wixii uu bixin waayaba keenun wey kusoo shub oo suusha xabaa loo dariishanaya qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay baannu ku dhaarannee laqad calimtum waxaa ogaateen reer masarow maa ji'naa inaanaanu imanin linufsida fi lard dhulka inaanu kharibno wamaa kunnaa saariqiin waar dee tuugna maanaan ahayn saasay ku jawaabeen way hadleenoo waxay yidhaha war waa isbarraxaynaae nimankiina naga soo daba carareele safaro waxbaa xadeen dee in badan baanu idinla joognay arrinka iyaga wax badan baa ka ogtihiin waxa garateen inaanaan u imanin dhulka inaannu fasaadina tuugnahayn macnaha may odhaninoo qura maa ji'naa linasriq ama maa kunnaa saariqiin may odhanine waxay idhaahdeen waxa garateen inaanaan waxna xadin dhulkana fasahaadinayn waxa halkaa aad aynu ka faadaysanayn linufsida fi lard oo anfiyeen macnaha fasaadna way anfiyeen tuugana way anfiyeen war tuugana ma lihin bay idhaah waxna maanaan aafayn markaad ka garata waxa weeyaan waxa la idhaahdo tuugada iyo isweydaarisku waa ifsaadu naas wa ifsaadu lcibaadi walbilaad mar haddii meel tuuga ku badato dal iyo dadba uu fasaadaya iyo diiniba way fasaadaysa diintii baa kaa xumaanaysa marka masaajidkaa kabtaada aad bannaanka ku aaminaysa iyo iyo markaad kilinkilada ku haysato dee isku mid maaha isku khushuuc dee ma aha saf dhan baanad karayn waar hore u soo baxa hore u soo baxa show ninkii jaadku u ooli jiray maqsinka ee jamaca tegi waay ee jamaca ka meermeerayay isagoo jaadka ee axaynaya maqsinka u yaalla dee kii unbuu la mid noqday kona show kabtiiba xagga dambe ka taalla sababtan uu safka hore usoo buuxin laaya marka dhib bay nagu haysa tugada waxaa la yidhaahdo waa imaamxumada iyo aafaadka waxaad ka garanaysaa dee ciqaabteedaba qof muslima ayaa lixdiisii laxaad mid ka mida gam laga siinaya ilaahay baa yaqaana ilaahay xubinkan u sameeyey ayaa yaqaana in cudurkan tuugadu uu u qalmo xubinkiisaa sharaftale inuu qofkani ku waayo marka maa ji'naa linufsida fi lard tuugada khiyaamada sinada khamriga dhaca waxyaabahaasoo dhan mar hadday meeshii yaallaan ifsaad u daah inay meeshaasi fasaahada u daah islaax marka la doonayana waa in dadka iimaankii kusoo noqdaayo waxaanay ka baxaan bal waynu eega halkay ku dambaysa iyo siduu uga furfuro allah subxana wa tacala